bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu الsawm wالsiyaam baynu ku soo jiray oo rugnigii saddexaad ee shareecadeenna ah ama afraad marka shahaataynka laga reebo baabu laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn waxaynu soo marray xalay soon soonku inuu yahay rukn min arkaan alislaam waxaynu soo tilmaannay taariikhdii la farad yeele muslimiinta la saaray soomka soomidiisa oo ahayd sanadkii labaadee hijirada bishii shacbaan waxaynu soo marray soomamkii nabigu uu soomay inay sagaal ahaayeen bacdama furid sideed ka ah labaatan iyo sagaal ku dhammaadeen halsoonna uu ahaa soddon oo buuxay waxaan soo marray soonka fadaa'ishiisa waxaynu ka tilmaannay waxaan soo marray soonku inuu leeyahay sabab ulwujuub way laba ahaa oon soo marray oo ru'ya iyo tiro la dhammaystira ah. waxaan soo maray sharaa'idu sixati soom soomka shuruudduu ku asaxo oo afar ahayd marka la urursho waxaynu soo maray rukniga arkaanta uu leeyahay soomka oo ahaa labo labo rukni keliya anniyatu walimsaaku can ilmufatiraat waxaynu soo maray sunan uu leeyahay oonu tilmaannay iyo waxyaaba rukhseeya in la afuroon la soomin waxaan ahayd in la baraarujiyoon hafay soonka tacriifkiisa min xayu luqa walistilaax ama wsharc soonku luqatan alimsaak muطlaqan baa la yidhaahdaa inaad afhaysato ood waxba aadan samaynin qolyana waxay ku magacaabaan ama ku tilmaama alimsaaku can اlficli inaad cunto ka afhaysato ama cabitaan ama galmo ama hadal ama wax samayn iyo fal intuba luqatan waxaa la yidhaahdaa alsowm wالsiyaam alimsaaku muطlaqan can اlafcaal wاlaqwaal ayaa soom laya luqatan waa kii odhan jiray ruqba bn اlcajaaj khaylun siyaamun wakhaylu hayru saa'imatin taxta alcajaaji waأkhraa tacluku اllujma marka fardihii la xidhayan dhaqaaqaynin ordaynin wuxuu yidhi waa khaylun siyaamun ay mumsikatun can اljaryi wالsayr wa khaylun hayru saa'imatin taxta alcajaaji waأkhraa tacluku اllujma idan inii nadartu liraxmaani sawman baa fi tanziil ku yimid idan asiyaamu luqatan waa alimsaaku can alafcaali wاlaqwaali muطlaqan hada huwa asawmu luqatan ama sharcigu faqad tasarafa fi hada almafhuum mafhuumkan asaga ah ee imsaaga ah shareecadu way ku tasaruftay binuqsaan waxbay ka goysay soomkii caam wax kasta la odhan jiray shareecadu soom waxay ku idlaaqday alimsaaku can الطacaami wالsharaabi wالnikaaxi min طuluuci alfajri ilى guruubi الshams waa qayd saasay u dabartay shareecadu way qayday marka ama ha la yidhahda baxdiga usa naqli naqli baa ku jiro shareecadu mafhuumkii lugawiga ahaa way ka guurtay ummadda way ka rartay oo magac cusub iyo mafhuum cusub iyo halbeeg cusub bay siisa ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo naqli ma jiree tasaruf baa jira fii alfaadi اllugati ka tasarufi ahli اlistilaaxi fii mowducaati اlluga oo soomka aad taqaaneen ee imsaagga ahaa can اlafcaali wاlaqwaal unbay shareecadu waxay tidhi muطlaqu اlafcaal iyo muطlaqu اlaqwaal laga afhaysan mahaye soomka sharciga waa in qofka muslimkaa waaga barigiisu ilaa libdhadu ka dhacayso ee uu ka fogaado cuntada cabbitaanka galmada iyo wixii la halmaala waa inaas marka waa naqli haddaad tirada ama tasaru aad tirada waa tasarufun binuqsaan ama waa naqlun binuqsaan labadaa baxdi baa ku jira ood garanaysaan xagga luqada ee qolihii qabay ziyaadon baa lagu daray waxba sharcigu kama bedelin mafhuumkii soomka waa halkaasaad la maraysa idan shareecadu marka maxay ka dhigtay tacriifka haddii loo soo laabto soomki wuxuu noqday waa imsaakun makhsuus imsaakun makhsuus can shayin makhsuus fii zamanin makhsuus bisharaa'ia makhsuusa soomku luqadu sharcigu waxaa weeye waa afaysasho gooni ah oo tilmaaman xilli gooni baa la afhaysanaya wax gooniya baa laga caagan yahay waxaa goonida laga caagan yahay iyo xilliga goonidaa ah, qodad khaas ah ayaa laga rabaa dadko dhan ma ah marka waa imsaakun makhsuusun fii zamanin makhsuus can shayin makhsuus bisharaa'ia makhsuusa idan ama asom luga wuxuu ahaa alimsaaku muطlaqan can اlafcaali wاlaqwaal baabkan hadda sheekhu uu ka hadlaayo waxaa ii kaloo ii dhima inaan baraarujinno axaadiii badnayd ee suumu liru'yati xadiidka ibni cumar ugu caansanaa iyo axaadiis dambe uu shawaahidda oga dhigay ka xadiid abi hurayra iyo wixii la halmaala culammadu muslimiintu waxay ku ijmaaceen suumu liru'yatihi waxaa loo jeedaa waa ru'yatu bacdi اlmuslimiin muslimiinta qayb ka mida bishii hadday arkaan soonku waa ina hayaa waa inagu waajibayaa nin walba aragtidii gooni looma rabo inaan anugu arko aduguna aad aragto hebel arko giida arko jaamac arko cali arka ma ah waa in muslimiinta qayb ka mida ay aragto ayaa ku filan soonka inuu inagu waajibo ina qabto ru'yatu kulli axadin hayru muctabaratin ijmac qof walba iski waa inuu arko oo hadday wadaaddaha arkaan bishi aduguna adan arag dhihi maysi weli anuu isha kuma dhufanin soonki imahayo hayo lagaa dhegaysan maayo ijmaac اlmuslimiin waa maxay sumu liru'yati ay waa ru'yati bacdikum badhkiin aragtidii baa idinku filan walidaalika nabigu calayh الsalaaة wasalaam asagoo sooman isaga asxaabtiisa madiino amin galab ayaa nin reemiya ka yimid dal fog markaasuu low miyaad somatin haa oo anagu bish waxaaman aragna shalay maanta ciid bayba noo tahay soo damaashaadaynay laba maalmood shalay baan aragnaybu annagu nabigu wuxuu idhi ma muslim baa tahaa ashahaado waa ashahaatay haye inaan rasuul ilaahay ma og tahay haa nabigu wuxuu idhi bilaal ummadda gaadhsi ha la afuro waa bacda duhur qoraxdii baa dhici rabta nabigu wuxuu ku afuray wadaad remiyi ah oo ka yimid boqol kilomitr meel ka fog xaafid bn xajar waa yowmaan baa loo socdaa meeshuu ku arkay markuu gabolka ugu dhacay asagu shalay uu ku arkay bisha laba maalmood laba maalmood geediga gaaban ee tartiibta ah waa siddeean kilomitr ragga jaglaynayana waa boqol iyo labaatan boqol markaad kadlaynayso anuu maalinan aad u socday labiyo toban saacadood sagaaشhan kilomitir baan gooyey wadaadda markaan u sheegana way iga diideen baarey iyo god cusbaan u kala dheelmaday anugu ninkii ila socday nairobi buu joogaa waxaa le banaale wuxuu makhraati gashadaa nin mooton iyo nin maqan buraan state buu degan yahay weyddiiy gudi cusbi iyo baarhayn wax isku jira ree afgaab weydiya ayaa idiin sheegahaye toobiya haddii la maro waa wax sagaaشhan ka badan tan qallooca haddii la mara boqol bay sigaysa haddaysan ka badanninba idan say durm ha noqotay intaa waxaa idinka rabaa in meeshu ka yimid wadaadkaas nabigu wuxuu ku afuray asagoo sooman oo saaka soomay oo gabalku sii dhachayo muslimiintu wuxuu ku afuriyey wadaad remiya aragtidii shalay uu bishii arkay sidoo kale wuxuu ku soomay aragti nin kaloo remiy ku soomay xadidka ibn cumar baad garanaysa remiduno bisha arag ayuu aragti kale ku soomay oo uu yidhi hawshaasi taasaa inagu filan markuu ruuxu ashaahatay idan xadiidka suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi waxaa loo jeedaa ru'yatu bacd اlmuslimiin muslimiinta barhkood inay arkaan baa inugu filan qasab maaha inaynu wada aragno qasab maaha magaalo hebla in laga arko meel inagu markaa muslimiinta jooga aynu ku kalsoonnahay ama makhraati cadli a ah laga helay aragtida inugu filan baxdiga kale marka maaalicdii howlaha ku saabsan waynu gaari doonaa baabu laa tataqadamu ha kala hormarina ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkii iyo walaa yowmayni laba maalmood soonkood bishii ramadaanoo soo socotoo dhowow ku hayso ku kulaaxaysa shacbaan labaataniyoidiisilabaataniyoagaalkiisa ha soomin baa lagu yidhi labaataniyo sideed iyo labaataniyo sagaalkaiyo labaataniyo toddobada matalan hadduu labaataniyo sagaal ku dhammaado ka leexda soomkaa la diidan yahayna waa ruuxa markaa soon sunnaca bilaabaya soon sunna saad iskaga joogto shacbaan oo dhan ee waxaa tii ramadaan maxaa ka dhiman laba maalmood saddex beri haddaan ka sii hordeghayaa baa ti ka sii hordeghayaa sunno mutlaq ah baad bilowday ood leedahay waan ogu sii diyaargaroobi gaajadaan la sii qabsanaya haraadkii oonka lama ogolo maxaa waxay dhaawacaysaa xikmadii tashriica ah. maxaa yeele shaaricu ramadaan wuxuu ku xidhay soomidiisa in la arko asagoon la arkin haddaad sii soonto waxay ka dhigan tahay nebi maxamedow diinkii iyo xadkii iyo siraha dhigtay waxba kama jiraan baad dadka dareensiinaysa iihaam baa ku jira iihaam iihaamu naqdi aw ibطaali xikmati shaaric baa ku jira shaaricigu wuxuu xadeeyey oo inoo madaleeyey oo inoo asteeyey inaan ku soonno aragtida bisha ramadaan kuna afura aragtida bisha shawaal ramadaan oo ramadaanoo kukulaaxahaya haddaad laba beri ka sii hordegto macnaheedu waxaad dadka moodsiinaysaa amaad u sawiraysaa amaad u eg tahay nin ka hor dhacahayo ka hordegahayo shaaricii seerihiisii iyo astadiisii ka hor dhacahayo suuradaa guud iyo muuqaalkaa guud humaagga aad bixisay waa humaag foolxun shareecada xikmadeeda dhaawacahaya aduu qasadkaadu wanaagsan yahay wanaagna u jeeda ayaa la diiday humaagga iyo gibilka kore inaan gaalada iskaga ekaano nebigu wuxuu i qoraxu markay soo boodaysa la tukani markay dhacaysana yaan la tukani bartamaha cirka markay ku taagan tahayna yaan ilaahay loo tukanin ilaahay ha u tukanin markay dhacayso markay soo boodayso iyo markay bartamaha ku taagan tahay ogow ilaahay baad u tukanaysaa waa cibaado khaalis lilaahi rabb اlcaalamiin waxdahu laa shariika lah laakiin kuwa gaala oo waxaa jiray xilligaa shaydaan caabuda oo markay libdhadu baalka dhigayso ayagu u sujuuda shaydaan markay soo boodaysana shaydaan u sujuudo caabuda markay halkaa ku taagan tahayna jahannama la shidaa waxaan loo shidi ahlunaar in lagu guro markay bartamaha taagantah ahlunaar hashabihina ka fogow markay soo boodaysay markay dhacaysana kuwaas ilaahay khayrkii caabudaya gaalada ah, salaadaadu aysan u ekaanin ha shabihin ha matelin oo anu ilahay baan waa sax ilahay u tukanaysa laakiin inaan isku sumad ekaanaa la diidan yahay waxaadee aniyo hebel dameeraha annagu isdhinac uma foofaan timaha annagu isku si ooma xirmaan isdhinac uma xirmaan waxaa la doonaya in adiyo gaal aad kala fogaataan gibil iyo muuqaal iyo humaag iyo mudutuul waxaan iska shabahna ma jiro hadda marka ramadaan markaad isagoon gaarin aad laba beri ka hor dhacdo macnaheedu waxaadna dareensiin amaad u eg tahay nin hee yar saluugsan astaynta shaaricu ku asteeyey ramadaan aragtida uu ku asteeyey ama shacbaan soddonkeeda inay buuxsanto taasi aan u dhicin joojiyaa layidhi taa waxaa ka badbaadaya ninkii soo watay soon sunno ah soomu yoomin wa fiطru yoomin buu lahaa maalan khamiisii isniin buu soo soomi jiray maalin barakaysan baa ku aaday haddayba dhacdo way aaday sida shacbaan oga aadi karan mayn nadar baa ku qabtay qadaa'u ramadaanoo kugu dhimmanaa baad soo anfariirtay oo tiri intaan bishu gelin baan ka gaadhsiinaya labadii lagu lahaa taas marka way ka baxaysaa tashaabuhi ama ekaysiintii ama moodsiinta aadna moodsiinaysay inaad xikmada shaaric xukumkiisa iyo tacliiqiisa aad ka biyadiidsan tahay xikan badan baa la sheegay cilat nahyi laakiin taasoo ugu ron wixii kaloo dhan nadar baa ku jira xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala abu bakr wuxuu uhi xadaana wakiicu can caliy bn mubaarak alhunaa'i albasri can yaxya bn abi kaiir can abi slma bn cabdالرaحman bn cawf الzuhri can abi hurayrata radi اllah tacalى canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah عalيه ali waslm laa tataqadamuu taadii koobaad baa kaa go'an ha kala hormarina ha kala hordhicina ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkii iyo walaa yowmayn laba maalmood soonkood laba maalmood oo shacbaana ama maalin shacbaana ha ka hormarinina ramadaan oo marka aad ku xidhaanoo la kala garan waayo faasilkii u dhexeeyey teedkii u dhexeeyey ramadaan iyo sunnadii ilaa rajul nin qof muslima mooyeene kaana yasuumu sawman caada iyo dhaqan soolah oo soon soomi jiray oo marka uu ku beegmay labadii beriye u dambaysay shacbaan falyasuma ha soomo maxaa waa shay khayra asagu marka ihaamki ishkaalkina waa ka badbaa caado la yaqaano wey waxaadaaanaahu yaxya bnu alxariiri xadaanaa mucaawiya yani bnu salaam aljumaxi xadaana ibn muhanى muxamed xadaana abu caamir cabdاlmlik abu camir alcaqadi cabdilmalik ninkii loodhan jira wey xadaana hishaam yacni ibn abi cabdillaahi dastawaa'i وxadaana ibn الmuثanى وbn abi cumar alcadani qaala xadaana cabdاlwahaab ibn cabdilmajid الثaqفi xadaana أyuub ibn abi tamiima وxadaanii زuhayr bn xarb abu khayثama xadaana xusayn ibn muxamed ibn bahraam الtamiimi xadaana shaybaan yacni ibn cabdالraxmaan kulluhum jamaacada afarta ah mucaawiye hishaam iyo ayuub iyo shaybaan iyo shaybaan afarta jamaacada kulluhum dhammaantood can yaxya ibn abi kaiir aطaa'i ilyaami bihada اlisnaad sanadka hadaad marayseen bay ku wariyeen oo ahaa yaxya ibn abi kaiir can abi slma can abi hurayra naxwahu naxw xadiii man xadiidkii cali maarag alhunaa'i bay wariyeen raggan jamaacada ah nahyigu marka waa karaaho iyo waa taxriim baa la ysku hayaa nahyigaas nabigu uu reebay waa xaaraan iyo waa karaha la ysku haya xadiidkii asagu min xadiid اlcalaa bn cabdiraxmaan can abi can abi hurayra fi الsunan ibn xibbaanna uu warin jiray ida اntasafa shacbaan falaa tasuumu ahaa isagu waa laysku hayaa sixadiisa oo xadiid baa isagu wuxuu odhanaya sunno mutlaq ah lamama ogolaba bish shacbaan hadday kala baranto inaad curisood bilowdo saad iskaga joogtay shacbaan shan iyo tobankeedii marka la gaadhay baad ku anfariirtaybaa soon baan bilaabahaya waa laga fiican yaha xadiidkaasaa odhanaya inkastoo uu yahay xadiid laakiin tirmidi iyo ibn xibbaan iyo jamaaca xoojiya wadaadda badan mutaahirina way taxsiiniyaan marka almuhim hawsha waa in laga ifiirsado khayr wax yeele shar u marba haddii shacbaan ay xagga u foorarsato caadana aysan kuu ahaan jirin ka gaabso sunnooyinka mulaqa ah iska da baabu ashahru yakunu baab ashahru bishu yakuunu ay wuxuu noqdaa buu noqdaa soddon bixuu shardi ma aha waadna soo martana xadiid xal aad marteen baaba ku filan xadaثna cabd bn xumayd alxaafid صaaxib اlmusnad wالtafsir ahbarna cabdالrazaq bn hamaam الsancaan abu bakr ahbarna macmar abu curwaة اlyamani can الzuhri muxamed أن النبي صلى اه عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواaجه شhهر waa mursل xadiikan min mursalaat الزهri min mursalaat الزهri can النبي waa mursل لكنه يأتي موصولا متصلا من طريق عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث عن أم سلم iman doona laakiin waa intan horaa mursala inta dambe waa mutasila mawsuul wey zuhri wuxuu yidhi mursalaatu zuhrina ma xoog badna laakiin isagoo mutasilo iman doona ana nabiya nabiga calayh الsalaaة wasalaam aqsama waa dhaartay muxuu ku dhaartay anlaa yadhula inuusan u gelin calaa aswaajihi dumarkiisii shahran mudabil ah mudabil uu ka dhaartay u gelin u tegin la seexanin uusan agmarin oon xasasuusan ka dhiganin qaala zuhri wuxuu idhi faahbaranii intaa markii irsaaliya wuxuu idhi faahbaranii curwatu bnu zubayr baa iiu tabiyey can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad inay tidhi hooyadeen lamaa madad markay tagtay tiscun wa cishuruuna leylatan iyo sagaal habeen ama habeen markay tagtay acuduhunna oon tirinayo way tirinaysaa habeen kastay tirinaysa xiisahay nabigu u qabto iyo culayska dhaarta ah, culaysay ka dareenta darteed bay dabagasho waxay leedahay way dhararaysa hooyadan aad bay u tiraysa lamaa madad laylatan acuduhunna qof walba intu ku jecel yahay buu ku tabaa ogow qof walba intuu ku rabo ama ku jecel yahay buu ku ninka dhiilka kugu taba wax badan kuuma hayee saaxiib kale ka raadso hooyadeen marka nabiga iyadaa u jeclayd asaguna dadka iyada u jeclaa acuduhunnay ku leedahay ummuna dakhala calaya rasuula labaatan iyo sagaal tirinaya markay dhammaatay dakhala calaya rasuullah rasuulka ilahi baa ii soo galay jiri sala allahu calay wasalam qaala waxay tidhi bada'a bi anuu bilaabay bada'a bi halkaa waxaa laga qaatay haddaad safarto xaadii kalaba laga ku cade habeendhixi haweenkii aad u kala dheelmayso wuu go'ahayaa soo noqodkaadu meeshaa doontaad ka bilaabi midaad u jeceshahay iyo midaad u xiisa badan tahay ayada ka bilow markaad safraysa heblaad ka tagtay kuma noqon kartid haweenku hawsha xaqooma laha warka waad fahanteen bayla tahay badaa bi hawsha xisaabta hore way go'day dowlad cusub iyo agaasi cusub baa bilaabanaya meeshaan rabaana ka bilaabahaya badaa bi anuu igu bilaaba tooyadan caaisha faqultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow soo geliddii uu soo salaamaya anuu igu bilaabay nabigu markuu dhaartay uu ka tegey darsad uu lahaa korkeeda qol yaroo ku yaallay buu nabigu habeenkii seexan halkaasuu iska deganaa salaadihiisa masaajidkana ka aaday faqultu yaa rasuul allah inaka adugu aqsamta waa dhaaratay maxaad ku dhaaratay anlaa tadkhula calayna shahran bil inaadan noo soo gelin wa inaka aduguna dakhalta min tiscin waishriina labaatan iyo sagaal markay gashaybaad dhammaatay baad soo gashay acuduhunna aan tirinayo aanan gafin oonan seeraynin faqaala nabigu wuxuu yidhi ina shahra tiscin waishruun yaa kugu yidhi bishu waa soddon caaishoy bishu laba macna marka ku jiro labada macno waxaa weeye mid waa qaacida usuuliya oo xadiikan iyo axaadii lamida iyo adilaboodbaa ku dhisan shay haddii la itlaaqo ood xukun ku xidho shay inta u yar baa lagu xambaaraa maalan waxaa tahi bil inaanan kula hadlaynin baa ilaahay ugu og yahay nin baad ka dhaaratay inaadan bil la hadlin ma bari baa laga dhigi mise labaatan iyo sagaal wadaaddow ka hadla hawsha ayadaa ana اlsma إida culliqa bihi xukmun yuktafaa biaqali ma yaqacu calayh اlsm baa alqaacida اlusuuliya ana اlsma إida culliqa bihi xukmun magac baa waxaa lagu xidhay xugum idan waxaa lagu kaaftoomayaa biaqali maa yaqacu calayhi اlismu bil waxa la maxaa ugu yaraa labaatan iyo sagaal nabig wuxuu idhaha caaishoy maxaan idinka dhaartay inaana bil idiin soo gelin bil maxaa ugu yar labaatan iyo sagaal habeen hadda way dhammaatee maxaa kaa maqan reerkaada dhaqo warka waad fahanteen bay ila tahay hadi alqaacida alusuuliya xadiidkuna sidaa wuu ku yahay waxaa kaloo dhici karta bilwaxyu nabigu ku ogaada uu leey bishaan labaatan iyo sagaal bayba ku dhammaanaysa labaatan iyo way dhammaatay lanna xadiidka caddayn doono xilligu nabigu u soo gelayo xataa ida kana masaau alaaiin dakhala calaya riwaayada axmed markay labaatan iyo sagaalkii dhammaatay oo habeenkii soddonaad gabalkiisu dhachayo labaatan iyo sagaalkii maalin kaas gobolkiisi baa habeenka soo socona waa soddon buuxihii dhammaatay waagii labaad waa baryey maalinkao dhan buu ka maqnaa casar gaaban oo cidceeddaa markay dhacda habeenkeedu muxuu noqonaya soddon ayuu nabigu reerka soo galay idan way dhammaatay labaatan iyo sagaal waa dhammaatay an alsma idaa culliqa bihi xukmi yuktafa biaqali maa yaqacu calayhi اlism nin baa tiri walle maanta hebelow xoolaan ku siinaya kun shilin baad siisay xoolo mau ku ma ka dhegaysanaysa xoolaan ku siinayaa baa tiri lacag baan ku siinaya lacag boqol shilin baad u dhiibtay hadduu xanaqa maxaad leedahay adiga khaldantaad boqol shilin lacag ma tahay mise ma waxaan sugahaya malyan baan sugaya boqol kun baan sugaya taas waa adiga eh, eh, hawlahaada wey laakiin min xay alxukm alfiqhi waxaa kugu filan aqalu maa yaqac calayhi ismu aلthaman aw اlfuluus beesa wixii u yar baa kugu filan miyaan isfahn idan inuu nabigu bilwaxyi ku ogaaday iyo in calahdi اlqaacida nabigu uu ka duulayey oo bil bartankeed ba hadday dhaartu ahayd labaatan iyo sagaal maalmood baad tirsanaysa bil bartankeed baa dhaartu dhacday maalan labaatan iyo sagaal maalmood baa kugu filan hadday bilow ahaydna maxaad tugaysaa bishaas socota inta ay ka dhammaanayso xadaثna mحamed بن رمxi qال أخbarna layث بن sacdi xadaثna qتaybaة بن سacيid والlفظ lah لqتayba xadaثna layث can abi الزubayr almhim mxamed iyo qتayba kilahuma yarwi can layث بن sacd الfahmi imaam ahli misra can abi zubayr muxamed ibn muslim tadrus almaki can jaabir bn cabdilah alansari annahu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah sala allahu caleh wasalam ictazala kii ka dheeraaday buu asuubanuhu nisaa'u dumarkiisa shahran bil buu ka dheeraaday xadiidka ibnu maajah baa sababka caddeeyey ahlu tafsiirina way sheegaanoo dumarkii nabiga ayaa xooguu arrin adduunya iyo biilbay nabiga aad ugu dhibeenoo ka hadleenoo ka doodeenoo markaas hawshuu ka cadhooday ka biyadiida qaabka ay oga hadlahayaan adduunyo iyo dhaqaalo oga hadlahayaan buu nabigu dhibsaday markaasuu yidhi ilahay baan ku dhaartay inaanaan bil maraynin ilaagii marka tooska ah aha waa mid ku xidhnaa muddo mucayana ku xidhnaaw fakharaja ilayna nabigu wuxuu noo soo baxay fii tamaami markay dhammaatay ayuu ka soo qolka kore uu nabigu saaraa faqulnaa waxaanu ku nidhi inama alyowm maanta waa labaatan iyo sagaal dhammaadkeed weeye faqaala wuxuu inama shahru bishu waxaa weeye labaatan iyo wasafaqa nabigu wuxuu dhurbaxay biyadayhi alaaa maraatin saddex jeer buu isku dhuftay wa xabasa isbacan far laabay waaxidatan oo keliya fi laakhirati isku dhufashada u dambaysay buu far laabay oo suulka ah ama far kale ah yani labaatan iyo sagaal wey bishu nabigu ka wada alishaara almufhima ishaarada wax fahansiinaysae la fahmi karo in axkaamta laga qaato oo lagu fatwoon karo oo qaduhu ku xidhan yahay yuu bukhaari xadiidkan u daliishaday iyo hayrkiiba waana sax xadaanii haaruun bn cabdillah waxajaaj ibnu shaacir athaqafi qaala xadaanaa xajaaj bn moxamed almisiis alacwar qaala wuxuu uhi wadaadkaas qaala bnu jurayjin waabat nnaasi ibnu jurayj baa la yidhaahdaa isaga ibnu jurayjna abat nnaasi fii caa ayaa lagu sheegaa qaala bnu jurayj wuxuu yidhi ahbarana abu zubayr أnahu samca jaabira marka ibnu jurayj ba wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii hore ahaa layث bnu sacd أنه سمع بن جابر بن cabdاللahi رضي الله تعالى عنهma يقول اعتزل النبي nabigaa ka fogaaday نisاءahu dumarkiisa شhهرa mudo bil ah fakharaجa إlayna waa noo soo baxay صباxa hawshaa uu ka fogaaday reerihii oo dhan ba saxaabado dhan uu ka fogaad jaabir u dhigahaya oo asigu xataa labtirkoodu nabiga ay ku yaraaday aragtidiisi faharaja ilayna waa noo soo baxay sabaaxa ticin waishriin waa tasaruf min aruwaad weeye masaaa ticin waishriin baa sawaab ah sabaaxadaasi waa waa waxaa weeyaan waa tasaruf tasaruf qolyana ta'wiil kaley gelinayaan fakharaja ilayna sabaaxa ticin waishriin waxaa weeye maalinkii uu ka baryi lahaa maalinkuu ka baryi lahaa maalinkii soddonaadee aroortii labaatan iyo sagaalaad macnahaasay hadda ku awileen qolyo laakiin waxaa weeye waa khata masaa'a tisin waishriin aayaa sax ah faqaala bacdu اlqowm waxay yidhahdeen ya rasuul allah inamaa asbaxnaa liiin waishriin waxaanu ku waabarisanoo maanta noo tahay labaatan faqaala الnabiyu nabigu wuxu uhi sal ly slam ina الshahra yakunu bishu waa noqotaa uma طabaqa الnabiy nabigu wuxuu isku daboolay biyadayhi gacmihiisii barakaysnaa aaaan saddex jeer maratayni laba goor biasaabici yadayhi kulliha laba jeer gamaha labada gacmood farahooda buuxuu isku qabtay oo sidaa iyo sidaasuu nabigu yidhi wاثaaliثata midii saddexaadna bitiscin minha sagaal ka miduu isku daboolay intuu suulkan laabay ama far uu laabay ayuu nabigu sidaa yidhi xadaanii haarun cabdlahi bn marwan bdaadi amaal abu musa amaal xadaana xajaaj bn muxamed almisisi qaala bnu jurayjin ahbaranii yaxya bn cabdlahi bn muxamed bnu sayfi ana cikrimata bn cabdaraxmaan xadiikii mursalka ee zuhri halkana loogu waslinaya halkan muslim ku waslinaya ana cikrimata bn cabdiraxmaan ibn اlxaari ahbara wuxuu u sheegay ardaygiisa yaxyaa ana uma salmata radi allahu tacala canha ahbaradu inay u sheegtay ana الnabiy sal ly slam xalafa nabigu inuu dhaartay anlaa yadkhula inuusan u gelin calىa bacdi ahlihi ahalkiisii barhkood shahran ahlkiisii barhkood yani inuu dumarkii barhkood nabigu ka dhaartay ayaa riwaayada ka muuqatay sababkan waxaa loo jeeda calىa bacdi ahlihi ahlu beytkii reer bani haashim iyo xaasaskiibaa ahalka soo wada gelaya hadda laakiin loo jeeda bacdigu waa awaajuhu aswaajuhu dumarkiisi falammaa madaa markuu tegey yowman maalmood markay tagtay hadaa calayhim uu ku soo kallahay aw raaxa ama uu ku soo caraabay raaxadaa sax ah, ah. riwaayada axmed baa caddaysay xataa ida kaana masaau alaaiin dakhala calay habeenkii soddonaad galabkii ka horreeyey markii nabigu uu joogo wuu soo dheelmaday nabigu faqiila lahu waxaa lagu yidhi xalafta yaa nabiy allah nabiga ilaah waa dhaaratay waxaad ku dhaaratay anlaa tadkhula calayna shahran bil inaadan noo imanin soddon lama gaadhin weli qaana wuxuu shahra yakuunu tiscatan waishriina bishu labaatan iyo bay noqotahay soddonka aad iska bagaataysateen ood iska astaysateen maxay tahay xaadaana isaan muraahiim whada min raxmatihi wa lufihi wa riqatihi wy maxaa yeelay muddadaa yar intaasaaba culays muslimiinta iyo dumarka ku ahayde in maalin kale lagu sii daro oo bisha meesha u dambaysaan ku xidhahaya haweenka waa in la kuuleeyo nebi maxamed howlaha ma yaqaan shuqulla kuma laha xuquugan la yargooye caradaana waa edbin weeye waa la edbinhayaa rag baba qowdhabiye maxaad ka sheegaysaa xoogo yaroo labaatan iyo dhowr beri oo xoogow loo duday rag baba bur intuu ku haddana xadhaadhiye xadana saana ay reerkooda ku dhaqdaane ahbarana rawx ibnu cubaad alqaysi wa xadana maxamed musan xadana abdaxaaq ibnu mahlad yacni abaa caasim annabiy daxaaq ibnu mahlad مخلد الشيباني أبو عاصم النبي جميعا سوى جرى والروح يدي أبو عاصم وي عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله مثل حديث حجاج بن محمد بي كوري وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي xadaanii muxamed bnu sacd bn waqaas الzuhri can sacdin oo aabbihi hade sacd bn waqaas radi allahu tacaala can qaala wuxuu ihi saxaabiga daraba rasuul اllah rasuulku ilaahay baa dhuftoo garaacay sal اllahu calيه wasalam biyadihi gacantiisi barakaysan cala ukhra tii kaleu ku dhuftay faqaala wuxuuna yidhi markuu miaalinaya ashahru haakada wahaakada bishu toban iyo toban oo labaatana weeye uma naqasa wuxuu dhimay fi اثaaliثati dhufashadii saddexaad isbacan far buu laabay oo sagaal buu ka dhigay bishii marka labaatan iyo sagaal bay noqonaysaa وxadaثnي qاsim بن زكريا بن dinar الqرشي xadaثna xuseين بن علي الjuعفي عن زائد بن قدامة الثقفي عن إسماعيل بن أبي khالد الأحمس hadad soo marayseen عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن وقاس عن النبي صلى اه عليه وسلم قال أشار هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة bishu waxaa weeye toban iyo toban iyo sagaal ayuu mar noqdaa hal mar buu sidaa nabigu u sheegay oo laba goor umuusan ku celin laba goorun kuma celin hal mar buu sidaa isu raaciyo bishu waa toban iyo toban iyo toban iyo wuxuu iyo sidaa wey oo sagaalkii ah waxadaanii waxaa kaloo xadidka ii tabiyey muxamed ibni cabdillaah ibni quhzaada almarwasi xadaana cali ibn xasan bn shaqiiq wa salamt bn sulaymaan almarwasiyaan qaalaha waxay dhaheen labadaa wadaad ahbarnaa cabdulah yacni ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي أخبرنا إسماعيل بن خالد الأحمسي في هذا الإسناد بمعنى حديثيهما لبدا وداد هو حديث كودا وكالي أيو مركا أصغونا تبيي ودادكم baabu bayaan n xadiikaasi xadii hore soo maray imaamku wuxuu ku caddaynayaa bishu soddon buuxa la iskama astaysee labaatan iyo sagaal bay bishu noqon kartaa ramadaanna labaatan iyo sagaal buuba u badan yahay saa ogaada wey baabu bayaan ana likulli baladin ru'yatahum وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم الدعوة أعم من الدليل وأنا قدح معروفة قدح معروف في الأصول قوادح qawaadix اladila wاlaqisa marka la marahayo in waxaad sheeganayso iyo waxaa la rabaa waxaad sheeganayso iyo daliilka iyo xujadaadu waa inay isdaboolaan ama xujadu ay guda ballaadhantah daliilku inuu acama yahay waa la ogol yahay addaliilu acam waa inuu noqdo ama daliilkii iyo dacwadaad iyo waxaad sheegana ay isdaboolaan isla egyihiin jawjag isku yihiin iyo inuu daliilku caamsan yahayoo waxaad sheeganaysa u yahay fardi iyo juz ka mid ah min afraad اdaliil laakiin haddii waxaad sheeganayso iyo waxaad ku dacwoonay iyo madhabkaadu uu gudo ballaadhan yahay daliilka aad daliishanna uu kooban yahay ka khaasan yahay waxaa la yidhahdaa ma socona isma daboolahayaan ismana daboolayaan daliilkuna ma caamsanoo xaajadaadii ma hoosgelayso daliilka cumuumkiisa isma laha wey addacwa acamu min addaliil huna xadiidkay keeni doonaan iyo baabkay u baabaysteen tirmidi iyo nawowi iyo ragga la midka ah isma laha baabu bayaan cadayn buu la caddeeyey ana likulli baladin baled kasta waxaa u ahaaday ru'yatan aragtidooda bisha ramadaan wa annahum ahlu baladkii idaa ra'ow lhilaal hadday bisha arkaan bibaladin ay ku arkaan la yahbutu xukmuhu xukumka aragtida beledkaasi sugnaan mayso limaa bacuda canhu min albilaad innaga aragtideennu wadamaha inaga fog iyo magaalooyinka inaga fog aragtideennu ma khusayso beled walbana aragti u goonuu leeyahay in la caddeeyo adiladiisii daliilna looma hayo aan dhegaysanna hadda xadaana marka addacwa acam min adaliil markaan xadiidka akhrino baad fahmi doontaan waxaan ka wado xadaana yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayub almaqaabiri waqutaybat bnu saciid wbnu xujr cali bnu xujr ibnu yaas sacdi waad garanaysaan wاlxadiiu fii jusihi xadiidkana jusigiisa khaaskii xadiiu cali bnu xujr ee mabuucada ah mabuucee la hadda laabacay ayuu ku jiraa baad ka fiirin kartaan bnafsi اsanad wاllafظ qaala wuxuu yidhi wadaadkan yaxyaa ibnu yaxya ahbarana waqaala aakharuun wadaadihii kale saddexa waxay yidhaahdeen Eh, xadaana smaaciil wahw ibnu jacfar maxamed bnu jacfar walaalkii weeye ismaaciil bnu jacfar ibn abdi kaiir azuraqi alansaari can muxamed o bn abi xarmalata alqurashi can kurayb ibn abi muslim mowla ibni cabaas mowla lubaaba umfadlna waa la yidhahda waa reer bani haashim buu mowla u ahaa ana um umm alfadl ibnu cabaas hooyadii weeye bint alxaari ahayd lubaaba magaceeda la yidhaahdaa bacaatatu kurayb bay dirtay umulfadli baa kurayb dirtay ilaa mucaawiyata bishaam mucaawiya bin abi sufyaan oo markaa shaam joogo amiir ka ah muslimiintana amiiru ah ayay u dirtay dam ay ka lahayd bay ugu dirto hawshaa mucaawiya u sheeg igana soo qabo hawshaasay ku jiri qaala wuxuu yidhi wadaadkii kurayb ahaa faqadimtu shaama madiinaan ka tagayo shaam baan adoo dimishqaan tegay faqadaytu xaajataha danteedii baan soo guday danta ii dirtay umulfadli baan soo qabtay oo mucaawiya soo qabtay wastuhilla calaya ramadaan ramadaan baa dusheeda lagu biliyey oo ku dhashay wa ana bishaam anoo shaam jooga fara'aytu alhilaala bishii ramadaan baan arkay leylata aljumca habeen jumcaan aragnay buur aniguna aan arkay uma qadimtu almadiinata madiinaan soo galo waan soo bil baa loo socda madiine iyo mashaame fii bisha dhammaadkeed inaan madiina soo galay habeen jumca baan bishii ramadaan anoo shaam jooga arkay waan soo safray madiinan imid ramadaanoo dabayaaqoo gabagabaah cabdulahi bn cabaas baa i weydiiyo wuxuu i weydiiye can axwaali اlmuslimiin hawlihii muslimiinta ka waran shee shaamsay ahaayeen madaxweynihii bal wuu waraystay uma dakara اlhilaala haddana ibn cabaas wuxuu sheegay bisha ramadaan dhalaashadeed bal ka warran bisha ramadaan goorma dhalatay goorma idiin bilatay ramadaan idiin bisha faqaala wuxuu uhi mataa ra'aytum اlhilaala bisha ramadaan goormada aragteen faqultu waxaan ra'aynaahu leylaة اljumca habeenka jumcada ahayd baanu aragnay faqaala ibn cabaas wuxuu uhi kale iska daaye anta ra'aytahu ma adiga kuray baa arkay habeenka jumcada bisha ramadaan faqultu nacam haabaa idhi wanaa arkay indhaha saaray wara'aahu naas dadkuna waa arkeen keligeyba ma ah wasaamu wayna someen wasaama mucaawin waa some amiirkii ahaa anugu waan arkay ummadduna waa aragtay madaxweynena waa some waana la somay faqaala wuxuu ibnu cabbaas laakina hase yeeshaa annagu ra'aynaahu leylata sabti buui annagu haddaan reer madiina nahay habeenkii sabtidan aragnay ramadaan idigu maxaad aragteen habeenkii jumcadahaa habeen falaa nazuulu nasuumu soon dayn mayno ka zuulimo inaan soomayno yani soonka ka hadhi mayno xataa nukmila alaaiin ilaan soddon buuxinno aw xataa naraahu ama aanu aragna buuri ilaa aanu aragno bishi shawaaliyo ciiddi ama soddonka ramadaan aan buuxinno ka dhaqaaqi mayno kurayb marka waa yaabay wuxuu ii faqultu waxaan awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi ma waadan ku kaaftoomayn oo aysan kugu fillayn aragtida mucaawiyo iyo soonkiisa awalaa taktafii ma waadan ku kaaftoomayn inan ku deeqaynin biru'yati mucaawiyata wa siyaamihi mucaawiyo madaxweynihii ah iyo soomkiisa ummad waa la soontay miyuusan kugu fillayn faqaala ibn naguma fillo haakada amara rasuullah sidaasuu nabiga ilaahayna faray buu sidaasuu nabiga ilaahayna faray wa shaka yaxya bnu yaxya wuxuu ku shakiyey asagoo labada wadaad kale aysan ku shakin yaxya bn ayuub iyo qutaybi ibnu xujar saddexda wadaada kale aysan ku shakin fii naktafi aw taktafi awalaa taktafi iyo awalaa naktafi waa labay kale ma wayna inagu fillayn miyaysan kugu fillayn waa labay kale labadaas kuu ahaabuu ku shikiyey wاlxadiiثu akhrajahu اljamaaca ila اlbukhaariya wbna maaja muslim iyo abu daauud iyo nasaai iyo tirmidi baa soo saaray axmed iyo axmed xadiidkan marka waa u jeedaan maxaa ku jira xadiidkan horta waa mujmal xagee mujmalka iyo qaybta dambe hakada amarna rasuul اlah sal lay slam meel uu nabigu ku yidhi beled walba aragtihiisa ha ku afuro lama hayo walaa xadii waaxid walow kaana aciifan walow kaana daciifan xadii hataa uu nabigu odhanay kasta ha ku afure hana ku suman aragtidooda oo ree maka shuqul kuma laha ree shuqul kuma laha ree shaam lama hayo mar haddaan la haynin ibn cabaasna uusan haynin walaa saxaabi kale uusan haynin haakada amaara rasuululahi muxuu ahaa asagaa ka mida ibnu cabaas ragga uu wariyaa sumu liru'yatihi wa aftiru ru'yatihi muslimiinta ku ijmaacday in muslimiinta aragtidooda qaarkood nagu filan tahay buuna ibnu cabaas ka mid yahay muslimiintu wuxuu ka mid yahay ibnu cabaas qaba waxaa inagu filan muslimiinta aragtidoo inagu filan muslimiinta bar ka qayb ka mida hadday arkaan filan tahay ku jira bilaadda la qaybiyo le beledka aragtidiisu ka kale kuma fillo nabi moxamed kama sugna ibn cabaasna ma warinin xaggee buu marka inoo ibn cabaas xaggee inoo xawilay ijmaalkaasoo kaga jira waa mushkil saa darteed ba axmed xadiidkan la weydiy abu daawuud baa weydiiyey fii masaa'ilihi ka fiiriya iyo axmed ba waxaa la yidhi alaa tadhabu ilى xadiiثi kurayb can umi اlfadl xadiidka baa la sii daayay wuxuu hi laa adhabu ilayh ida اstabaana lahum أnahum ra'uuhu fii baldatin qabla اlyowm اladii saamuu qudiya dalika اlyowm buuri axmed xadiidka maxaa lama aadi kar waa mujmal shuruudda daliilka la xujaysanna maxaa ka mid ah saddex shardi afar baa loo shardiya daliilka naqliga ah daliilka naqliga ah markaad samciga xujaysanayso afar shardi baa lagaa rabaa wadaadow inuu sugan yahay ahubuut oo markaad qur-aan daliishanayso shardigaa lagaama rabo qur-aankan ma sugan yahay haddaad jiraado hoostun baa lagaa xariiqi malagaa un baa geli shardigaa lagaama rabo axaadiista laakiin waxaa lagaa rabaa inuu sugan yahay waxaa kaloo shardi ah inuu muxkamiyo mansuukh ahayn daliilkan naqliga ila naski baa gale adilada samciyada waa inuu muxkam yahay aلhubuutu wاlitqaanu aw اlixkaam shardiga saddexaad uhuuru dilaala waa in dilaaladiisu iyo tusiduu tusahay waxaad u jeeddo ay caddahay daliilkaad daliishanayso u jiidayso iyo waxaad leed wuu ku tusahayaa iyo xuju u yahay iyo aayaddana iyo daliila xadiidkana iyo daliila waxaad sheeganayso iyo xadiidkiiyo daliilku waa inay isleeyihiinoo uu ku tusahayo qodobka afraadna cadam almucaarid almuqaawim mucaarid la mid ah ama ka xoog wa inuusan jirin dliilkan marka xadiika waa suga min xayu sanad mansuukhna ma aha laakiin waxaa jira laba shardi baa meesha ka maqan mucaaridna waa budh oo hadday tahay hawshu annaga ree madiinaah aragtidaanada bas inaan ku afuru nabiguna faray axaadiis nabi maxamed baa diidaysa ee nabigu ku afurhay kuna soomahayey reemiyi laba maalmood maalin socod nabigu taasaa diidaysa oo macaarid baa dhooban ijmaac baa asna meesha yaallo ah muslimiintu aragtidooda nin walba inuu goonaarka lama shardiye barkood aragtidoodana ah inugu filan bar kale ku filan ijmaaca guudna waa soo gelaya dilaaladisuna daahir ma ah muxuu tusaaya haakadaa amarna nabi muxuu ku faray ma ku faray inaan macaawi waxba laga dhegaysan ma wuxuu ku faray reesham inaan suuq loo dhihin ii sheeg muxuu ku furay nabigu ibn cabbaasow lama yaqaan waxaa ugu dhow in la yidhaahdo marka saxaabiga loo insaafo waa xabru hadi lumma weeye habariiqanna waxaa in la yidhaahdo haddii laba balad aragtadu ay kala horayso warna aan la iska haynin reer nairobiba waxay arkeen bishii sabti bay arkeen reer gaarisana waxay arkeen jumco matalan warna iskama hayaan idaacad ma jirto xataa f m lama hayo telefoonna ma jiraan bishoo sii dhammaanaysa yabada reegaarisoo la obataa meeshu wuxuu yidhi annagu waxaa baan soonnahee jumcihii baan soonnay oon aragnay indhaha saar annaguna reerneel baddaan nahay sabti baan aragnay bishiina waa gebageba labaatan ramadaan baa la maraya markanoo kale nin walba ku socdo tiisa ha wato waxaan ka ahayn oo xadiidku uu ixtimaali karo ma jiro hadday aragtidu isweydaarato warna la iska haynin xilli dambo ramadaan foorarsaday inaan warka la helo nin walba tiisa ha wato hal mar may fashilmaysaa haddii ramadaankaadi labaatan iyo sideed u noqdo oo bishii soo booday toomanto inaad maalinka labaad sagaal qallaynayso waa ijmac ulmuslimiin ee waxaad badbaadi qolyii horeyna markay soddon soomaan inaguna labaatan iyo aan soonno markaasa laisku haystaa khilaaf ka taagan maalinka ma la soo qalin markaasu khilaaf ku jira laakiin annagoo kaa aragtay horreynay bu nagu dhamaaday dhammaaday ramadaan aduguna markaad labaatan marayso iyo bisha halkaas soo istaagtay shawaali ciid ahay maxaad yeeli nairobi waa dhaweyd ka dhacday rag baal soon ku waajibay waad garanaysaa waa dhaweyd xillaan dheerayn idan in xaaladaa lagu xambaaramo haadihi alwaaqica alkhaasa waaqicadan khaaska ee mucayanada in lagu xambaaro mooyeen meel kaloo xadiidka lagu xambaari kara ma jiro idan macnaha inaad fahanteen bay ila tahay wadaadda wuxuu u jeedaa kuraybow nin keligii baa toonbakraati furay markhaati keligii furay baa ta haddaan maraggaada hadda qabtana waxaa ka laasimaya inaan ku afuro hal makhraati hal ruux makhraatiga aan ku afuro bisha ramadaanna laba shaatay cadlin baa la rabaa waa lagu soomaa makhraati waaxid ah laakiin laguma afuro waxaan laba ka ahayn kama huwa nisaabu الشhahaadaati fi اlabwaab اlأkhra nimana halkaasay la mareen waa tawiil qaanaf ah tawiil qaannafa ah wey qadiyadaas axmed siduu yidhi baa quruxsan wuxuu hi xadiidkan warkiisu ma adhabu ilayh idan addacwa acamu min adaliil hadda maad fahanteen addacwa acamu min daliilka xadiidka xaalad khaasa laba beled oo isdaba maray xaggana waraan iska helin warkana la helay fii aakhiri ramadaan yuu xadiidku ka hadlahaya in layska bagaataysta marka hore layska yidhahda beled walba wuxuu leeyahay aragtidiisa waa daliil caam waa dacwa caama waa sheegasho aad sheegatay ood ka dhigto xukun caama hawshanna waxay ahayd xaalad khaasa ah wاlaslu اctibaaru اlأwsaafi اlwaaridati fi maxal الnas qaacida ijmaciya fi اlusuul marka aad xillo iyo manaad aad taxqiijinaysa ama aad tanqiixinayso waxaa lagaa rabaa wasfi walba iyo tilmaan walba oo meesha ku soo aroortay waa inaad tixgeliso maxaa soo arooray reer shaami ree madiine iskhilaafeen oy aragtidu kala horraysay maxaa soo arooray inaan aragtidaa la helinoo la ogaanin ilaa fii nihaayati ramadaan idan qadiyadaas marka ayada waa in la ictibaara wاlأصlu waa ictibaaru اlأwsaafi alwaaridati fi maxali الnasi lamana ilqayn karo waصfi ku soo aroray maxalu nas ila bidaliil intaa markaynu ka tagno masalada ikhtilaafu maطaali habeen dambaan fafaahin doona lakiin hal wax yar baan rabaa inay in dulmaro oo muhiim jiddan ah dad badan bayna iskaga khaldantaa asal waxaa weeye muslimiinta in la mideeyo fi الsawmi wاlifطaari wاlxaji iyo caashuura iyo carafada mawaasimta muslimiinta in lagu mideeyaa asalah ikhtilaafku ma wanaagsano inta muslimiinta laisu keeni karo xisan wa sharcan in laisu keenaa wanaagsan marka tawxiid اlmuslimiin fi الsawm wاlifطaar waa masale asaasiya saa darteed ad arkaysa nabigu inuu ku afurahayay aragti niman reemiyi ah oo islaamkooduba isku cusub yahay oo hadda la weydiina muslimiyaad tihiin balaa shahaata laleh muslimiintu nabigu ku afuriyey kuna soomiyey taasaa asal ah xadiidkan marka fahamkiisu tirmidi asagu wuxuu yidhi sidaa uu sheegay ayay culummadu ku tageen buu yidhi in beled walba uu ru'yo gooni a leeyahay ragga tirmidi oga faradhudhuuban ikhtilaaf اlculamaa waxay dhaheen tirmidi wuxuu sheegay waa khaطأ wاlcaksu huwa الصaxiix ibn mundir fi اlishraaf wuxuu hi akar اlfuqahaa'i fuqaha lmuslimiin badankood waxay qabaan haddii beled laga arka bisha ramadaan ama bishi shawaal laga arko beled walboo muslimiinta ka mida waajib bay ku tahay inay aragtidaa ku soomaan kuna afuraan wa hada huwa sawaab waa madhabu maalik weeye wالshaafici وaأxmed وabi xaniifata wاllayث xadiidka abi kurayb aima alarbaca ma qabaan axmed waa ka yidhi maba maaligna saasuu ku tagay maalig wuxuu qabaa abu xaniifa qabaa alxanafiya wاlmaalikiya wاlxanaabila qowla waaxidan iyo wajhu shaafici wej cinda shaaficiya ah bagawuna uu can nasi shaafici ka soo guuriyey alqaadi abu طayib الطabri iyo abulmaxasin الruyana ay dhaheen waa ظaahiru الmadhab wa bihi qaala jamiicu asxaabina bay yidhaahdeen waa maxay haddii bisha laga arko beled min bilaadi اlmuslimiin ru'yada ayadaa talzamu jamiica bilaad اlislaamiya talzamu jamiica albilaad اlislaamiya lann muslimiintu waa shay waaxida weeye wuxuun shaaricu qaybinin waa in la mideeyo ogaada adiyada marka yaan lagu khaldamin rag yar baa qaba madhabka ibn qurayb xadiika rag yar qaasim iyo waxaa laga soo guuriyay cikrima iyo saalim iyo isxaaq rahuy tirmidi xikaayadiisuna waa xikaaya makhluuطa wahan baa ku jira wahan baa ku jira aad waxaa u fafaahiyey isnawi fi kitaab اlmuhimaat abu zurcat alciraaqi fi taxi tatriib xaafidkuna intiibuu soo khulaaseeyey hawshaas ka fiirin kartaan risaalo muhiim jiddanaa jirta oo uu qoray wadaadkii axmed sadiiq alkhumaari towjiih اlanhaar fii wujuubi tawxiid اlmuslimiina fi الsawm wاlifطaar akhriya boqol iyo lixdan beej weeye waa risaala qayima lam yu'alaf miluha fi hada اlbaab calى hanaatin fi lkhumaari inaad fahanteen bay la tahay howlahan kalen ku haysanahay dambayso laakiin masaladan qad xaqaqa faaxsana waajaada akhriya muhiim jiddan wey masalada marka aan raba inaan barajo waxaa weeye qolyaha xerta ama marka masaa'ilka yimaadaan labaa laysku khaldaa labaa laysku khaldaa ikhtilaafu almataalic oo quruubkiiyo shuruuqa looga qorax soo bixidda iyo dhicidda laga wado oo la yidhahdo wakhti khaas ah wakhti khaas iyo wakhti caamaa jira markaad iskuulaadka akhrisan jirteen oo laydin baraya juqraafiga iyo hawlaha sayniskana waxaa laydiin qaybin jiray wax la yidhaahdo khuduud utuul iyo khuduud ulcardi baa la yidhaahdaa af soomaaligana dhig iyo lool baadnala kala odhan jiray waagaanu ahay warka waad lool iyo dhigo kuwa sidaa u taagan ee khuduudu tuul carabtu yidhaahdaa annagu waxaan u naqaanaa dhigo wey dhigo kuwan gudban ee khatul cardi la yidhahdana waxaa la yidhahdaa lool baa la yidhaahdaa guryaha reemiyiga marka la dhisaayana qaabka loo dhisa dhig baa halkan laga qaban xaggoo kaley qotonsan kuwaa lagu dadbi kuwaa mardadee dadban baa loolka la yidhaahdaa warka miyaad fahanteen isbeddelka kala duwanaanshaha salaadaha wakhtigooda qorax soo bixidda dhicidda zawaalka isdaba maray waxay ku xidhan yihiin isbeddelka khadka kolbebeledka u dhacaya ee cardiga ah loolka khaulcardi wey laymanka yararkee gudban wixii isku layn ah waa isku wakhti salaad walba salaadaha duhur casar maqhrib waa isku mid haddii anagu khadkan aan dhacno aduguna kaa dhacda waan kala duwanaanaynaa watiga waa alwaqt اlhaas baa la yidhahdaa inagu duhurkeen wuxuu galaa ml eh, eh, saac iyo labaatan iyo sideed msodon hadd ugu gaadho iyuu galaa reegaaris wayba naga horeeyaanba isku khad kuma naalo khadu tuul ah, khadulcardi baan raba cafwan khadulcardi iskuma naalo laakiin ka tuulka waa wadaagnaa isbedelka zamanka iyo xilliga ku xidhan qoraxdhicidda iyo soo bixidda iyo zawaalka ku xidhan ee khuduudan gudbanee loolka leeda ku xidhan midda ayadaa wakhtiga ku xidhan wakhti khaasaa la yidhaahdaa wuu isbedeli waa la kala hormari midna waxaa le alwaqt alcaam wakhti caama ah, wakhtiga caamka isma bedelo tusaale gaaban nin nairobi jooga wuxuu ku nadray maalinka jumcada inuu soomo wadaad muqdisho joogana wuxuu ku naday inuu jumco soomo nin jooga new york baa xasna wuxuu ku naday inuu jumco soomo nin maka jooga jayna mid jooga toban ninoo kiibaa jooga adduunka cidhifkiisa waxay yidhaahdeen ilaah waxaa nugu leeday inaan jumco nadar soonno nimankaas hal maalin bay soomayaan kulligood ayagoy kala duwan tahay salaadahoodii kala duwan yihiin mataalicdoodii fi اlquruubi wاshuruuq fi اطuluuc wakhtiga khaaska way ku kala duwan yihiin laakiin alwaqt اlcaam oo alyowm ah alyowm yowm اljumca nin walba meeshuu joogo yowm اljumca u yahay miyaad fahanteen yowm sabti adduunka hal maalin weeye adduunka o dhan yowm sabti waa hal maalin yowm اlisniin adduunku waa hal maalin laakiin duhurku adduunka hal xilli ma aha subaxu hal xilli ma aha awqaadan isbadalaysa iskhilaafaysa ummaddu u kala duwan waa alwaqt اlkhaas ee ku xidhan khuduudda gudban ama loolka ku xidhan iskhilaafkeeda wixii isku layna waa isku wati wakhtigii khaaskaa wixii kala laynana waa kala duwan yihiin laakiin maalinkii waa wakhti caama waa la wadaagaa xilliguu maalinku kuu gelayo aan kala horrayn hawl taalla ma in daqiiqada iga horrayso inaad lix saac iga horrayso waa laga yaaba laakiin maxaa wada soonnay yowm اljumca maxaa inoo wada galay yowm الsabt kadalika الshahr bishu adduunku waa hal bil bisha adduunku waa hal bil wey hal mar bay soo baxdaa sanadku waa hal sanadka bisha maalinku waxaa loo yaqaana alwaqt اlcaam laa yatabadal walaa yakhtalif taa ogow adduunka hal mar buu u galaa ee qoraxda xilligay ku soo gaadhi ama ana habeen ii geli oo ku xidhan khuuuuul cafwan khuuuulcarda ku xidhan oo wakhtiga khaaska ku xidhan baa isbeddelaya bishu maalinkii reer nairobi yer bariga u soo baxay adduunka dhan u soo baxday waxay ku kala duwanta keliya nin walba xilligu arkaayo ama uu la kulmaayo marka taa ogaada saa darteed bisha aragt bishu dhalashadeedu kuma xidhno ikhtilaafu اlmaطaalici shuqul kuma laha waa kalyowmi wa kasanati wa kashahri weeye nimanka la aaday salaadaha wakhtigooda oga qiyaas qaatay bisha iyo sanadka oga qiyaas qaatay waa niman aan fahansanayn cilmiga cilmu اlhay-a wاlfalaq layidha haddana aad sayniska tiradaan qaybo ka mid a waa niman aan fahmin khuduud tuul farqiga udhexeeyo iyo khuduud اlcarab waxa isbedelhaya alwaqt اlkhaas xilliga zawaalku waa kala duwan yahay xilliga shuruqu waa kala duwan yahay laakiin bishu waa hal bil ama soddon bay noqon ama labaatan sagaal ba adunka dhan ka noqon maxaa ku kordha waxba kuma kordha zawaalku mar marbuu xilligu duhurku dheeraan marbuu gaabani fajrku marbuu yaraani mar saacaduu noqoni hawlaha bil shuqulku malaayadu ama waa soddon ama labaatan sana hal mar bay u gelaysa xawaaraha dayixu wuxuu ka dheerayaa midda qoraxda kun jeer buu ka badan yahay labaatan iyo siddeedda mansil ay qoraxdu sanadka ku goyso saddex boqol lixdan iyo dhowr ay ku goyso dayixu labaatan iyo sideed habeen buu ku goynayaa xagga socodka dayaxii qoraxyaa dheereeya qorax dayaxa dheereeya xawaaro wuxuu ka socdaa ilaahay uun qiyaas kara subxaanah wa tacaala manaasisha labaatan iyo sideedda la yidhaahdo qoraxdu ku goysaa sanad labayo bilood bay ku goysaa dayaxna wuxuu ku marhayaa bil gudaheed labaatan iyo sideed habeen buu ku marayaa labana wuu dubbanayaa wuu soo booda ama mur buu dubbanaya dubashaduna waa markuu ku beegmo dayaxii isku beegmaan qoraxdu oo nuurkiisii waxaa baabi'inaya shucaha xoog badan qoraxda la qahaya markuu ka fogaado uu ka cararana iftiinkiisiiba la soo baxahaya warka inaad fahanteen baan rabaa ikhtilaafu lmaaalic waa maxay nimaan fahamin masaladay wareerisaa oo ay iskaga khasan tahay wakhtiga khaaska ah iyo wakhtiga caamka ah adduunka waxaa isku sanad ma niindhaha isku bil ma nihin dhaha isku maalin ma nihin dhaha markaad ummadda beenta u sheegaysaan iska ilaaliya hawshaan siyaasadeed ummadda lagu lugooyey iska ilaaliya muslimiintu cidhifka adduunka ninkii bisha arka ee lagu kalsoon yahay adduunka cidhifkiisa raas casayr xaggana maxaa u sarreeya muxuu u fogbarya kale ya madaqashar mi ahayd mise strlia andhow agga kale aad strlia xagga galbeedkana alaski iyo cadaada meelaha uu madax kutigu fadhiyo waxaasoo dhan waa muslimiintu waa isku mid qaybintan siyaasadda ummadda ka daaya sal kuma dhisno dayla ma laha ibn cabdilbar wuxuu soo guuriyey ijmaac la yidhaahdo wa ijmaacaatuhu fiiha nadar cinda ahli اlcilmi waxadara الnaasixuuna min ijmaacaati ibn cabdilbar waاtifaaqaat ibn rushdi ka akhriya kitaabkii maqari alqawaacid fi اlfiq almaliki ardayga ibn qayim abu cabdillahi almaqari nacfiga yaree ku jira wadaadka maqari ibn qayim ba ibn qayimna meeshuu keena waad garanaysa idan iyadoo sidaa tahay wuxuu yidhi bilaadda aad iyo aad u kala fog ee wax iskaga dana jirin sida madiine iyo iyo andalus boori isku aragti maha ijmaacan muxuu ka duulahayaa ijmaacu mustanadku waa maxay laysma maqlahayaba reer andalus ninkii aada ama war ka soo qaada wuxuu soo soconi an bilood saddex bilood buu goorma marka ramadaan laysa soo gaadhayaabu wuxuu ka hadlay bucdiga xagga khabarka helidiisa laakiin adduunku hadda wuxuu noqday qarya waaxida life baa kuu daaran islaantaada iyo caruurtaada iyo saaxiibadaba hadda daawanayso ayagoo hadda afurhaya ama fadhiya warkii meel kastuu yaallaa waxaanu musakharaadu ilaahayna siiya aminka aan taaganno kalbilaad albaciida maxaa baciidda ah qarkabaa la iskaga taagan yahay isha madaxabaa la iskaga taagan yahay marka hawshaa iska ilaaliya adduunku bishu waa hal bil maalinku waa hal maalin sanadkuna waa hal sanad waxa isweydaaranaya isdhadhaafaya la ictibaarinayo xukunkuna uu la wareegayo waa wakhtiga khaaska ah ee tuluuca iyo shuruuqa iyo zawaalka uu kala hormarayo ama shahrigu hal mar buu sanadkii galaa bishu hal mar bay timaadaa sanadku hal mar buu yimaadaa sidaas wey warka inaad fahanteen bay ilatahay faahfaahintan habeen dambe ino noqto wallah wa tacala